weyn dawxadu waa geedka weynee hadhaca ah ee hoos la harhsaday iyo dugaalba iska leh fii acla almasjidi masaajidka meel ka koreysa ah fowqa zamzama fii acla masjid masjidku markaa ma dhisnayna haddee waxaa loo jeedaa ay makaana almasjid masaajidku meeshuu ku yaalay korkiisa ah masjidkuna waa masjid اllaahi اlxaraam nabiyulahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam shaam buu u badnaa oo ku koray dacwadiisuna ay fadhiday asalkiisana ciraaq buu ka soo jeedaa oo ciraaq buu ku dhashay isaga iyo waalidiintii iyo isir ahaan iyo dhalad ahaanba halkaasuu ka soo jeedaa shaam wuxuu wadaaddii saara la odhan jiray baa xaas u ahayd saara ilma adeer bay ahaayeen iyo adeer buu u ahaa labadaaba waa la sheegaa hadduu adeer buu ahaa la yidhaahdo see hadduu u guursan karaa waa maxramkiisii xilligaa ayadaa maxaarimta in la guursado way bannaanayd baa la yidhi siday u bannaanayd aadam ubadkiisu inay isguursadaan wixii markaa aan isku bah ahayn inay ilmaadeerhayeenna waa la sheegay haweenay aad iyo aad u quruxsanoo ilaahay subxaana wa tacaala qurux ku mashaqeeyey ahayd laakin wax dhal ah oo maysan yeelanin ilaah rabbi subxaana wa tacaala iyadoo waayeel ah oo duqowday uu nebilaahi isxaaq uu siiyey basharnaha biisxaaq wa min waraai isxaaqa yacquub qaalat yaa weylata alid waana cajuuz wa hada baclii shaykha qur-aanka aad idinkaga sheekay hawsha iyada ah waagi dambe magaalo shaam ka mid ah ayuu nabigu ka soo hijroodoo xaraan meel la yidhahdo u dhow dimishqa ayuu yimid oo hijrahaan ku yimid beledkaa u soo hijrooday marka nin boqor ah oo jabbaar oo mutakabira ah yaa ka talinayay marka dhaqankiisuna waxaa kamid ah dulmigiisa haweenayda quruxsana u arko asagaa isu doorbidi jiro ninka qabo wuu ka dhici jiray ninkana wuu dili jiray gabadhana wuu qaadan jiray hadduu markaa ay haweenadu xaasto ninka qabana waa dilaa gabadhana haweenaydana wuu la wareegi jiray saarana dumarka ilaahay abuuray xilliga ayada haweenayda u quruxsanayd bay ahayd ilaa la yidhi yuusuf nabiyulaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam oo nabigu wuu yidhi waxaa la siiyey quruxda badhkeed nuskeed baa la siiyey culimadu waxay leeyihiin badhka kale waa quruxda ayaydii maxaa le yuusuf waa ina yacquub yacquubna waa ina isxaaq isxaaqna yaa dhashay saaraa dhashay marka quruxda yuusuf uu waday ee la sheegay ee nabigu ka sheekeeyey bani aadamna ay ka warqabaan wuxuu ka keenay ayaydiibuu ka keenay saaro mahwenay sidaa u quruxsan bay ahayd iyo saaro soo hijradoo socdaa bay boqorkii meeshuu haystay daalimkii bay ku soo aadeen saarow raashin karsanaysa oo wadaadkeeda u karinaysaa mid jawaasiistii boqorkan shaydaanka ka tirsanaabaa arkay isla markiiba boqorkiiba u tago wuxuu yihi meeshan waxaa joogta haweeney aanan arg meelay ka timid nin socotaana yay xaas tahay marka gabadha ayadaana cidaan boqorka ahayn ay u cunanto istaahila ma jiree odaygan gabadha ka qaado la wareeg buu ku yidhi ciidan buu soo diray saaroo meeshan raashin iska karsanayso wadaadka u karsanaysaa layidhi soo dhaqaaq xoog lagu soo kaxeeyey intaan loo imanin ayaa nabiyulahi ibraahim wuxuu ku yidhi boqorkan waa daalim show qawaaniintiisi iyo xeerkiisuu la soco nabiyulahi ibraahim waa ogaa xogaalba aagga uu ahaa ama waxii baa loogu sheegay hadduu isku dayo inuu iga kaa dhaco waxaad ku tidhaahdaa ibraahim ninkaygii meehe waa walaalke aduguna waxaad tahay ukhti fiislaam baa tahay maxaa yeele adduunkani dhulkan hada aynu joogno beledka boqorku ka taliya ujeeda qof muslimoon aniga iyo adiga ka ahaynoo ku nool ma jiro ama jooga nabiyullaahi luut beledkiisa waa laga soo tago waa saduum meel la yidhaahdo muslim aniga iyo adiga aan ka ahaynoo adduunka maanta jooga ma jiro ama dhulka jooga dhulka iyada boqorka ka taliya ujeedaa haddii kale fa aamana lahu luut baa kaa hor imanaysa saaroo marka sida isku og yihiin bou boqorkii damcay inuu ku xadgudbo kufsado ibraahiimna uu dilo muxuu kuu yahay ninkan waa walaalkayga jir haddana quruxdeeda isxajin waayo inuu ku xadgudbo uu kufsadu damcay ilaahay waa tiibare intay weysatay tukatay ilaahay ka bariday kadibna ilaahay ka manciyey markuu dhowr goor la suuxiyey la camajuujiyey wuxuu yidhi bani aadamba maaha waxaane waaba jin weeye waaba ibliis idhaaf buu ayadoo sidaa tahay wuxuu ka xanuunsaday gabadha sidan u qurxsan ee iyadu dabka shidanaysa raashinka ridqaysa ee shiidaha wareejinaysa dabka ku jirta shaqadii jikada ku jirta haajaroo addoonuu soo siiyey haajaro sidaasay ku timi wuxuu yidhi anugu aban ku waaye odaygiina iskala soce laakiin ma astaahishin inaad khidmaysood canjeero qoosho dab aad gashay aad u quruxsan tahay bal haajaro ha kuu khidmayso hajaro sidaasuu ku bixiyey hajaro marka laftirkoodu dulan baa lagu haysto aabbaheed boqorradii reer qibti buu ahaa laakiin qolyahana addoonsanayay hajaro sidaasaa saara lagu siiyey waagi dambana saara hajara waxay siisay nabiyulaahi ibraahim bay siisay nabiyulahi ibraahim baa guursaday muddo dheer markii haddee saariya ibraahim isqabeen wax dhalaa ilaah uusan kala siinin guurka u horreeyey baa haajara way dhasho ismaaciil bay soo tuurtay hooyadan saara masayr bay meel la dhacday masayrkeedii baa loo joogi waayey ibraahim waa ku rafaaday masayrka marka wuxuu la gaadhay kutubu taariikhi wal axaadiid baad ku haysaan wuxuu la gaadhay waxay ku dhaaratay markay dhashay kadib waxay ku dhaaratay masiirka wuxuu la gaahay waxay ku dhaaratay ilaahay wuxuu ugu ogyahay on dhaar ku maray jiri inaan haajaro saddex xubin ka goynaya saddex jirkeeda jidhkeeda ka midaan jarayaabaa jiri dhaarihii waagii horanay ruuxu hadduu dhaarto dhaarta waa in la fuliyo kafaara gud jirin baa layidhi nabiyulaahi ibraahim talaa ku cadaatay min weyladii reerkii waayeelkii la soo hijrootay ee dhib iyo dheefba la soo martay ee la soo qariibtay waata halkan ay fadhida waana dhaaratay haajarna hadday wiil lasho curato aad baa loo rabaa bal isu kee abdulahi bn xakiim buu ahay marka wuxuu yidhi waxaad yeeshaa masada xubin baad ka goyn haa labada dhagood ka duleeli buuhi dhagtaana ka duleeli tanna ka duleeli xubinka saddexaadna gud buu yidhi oo xubinka taranka dumarka meesha laga gudo intii la goyn jiray go dhaartay sidaasay ku furantay halkan dhagaha gabdhuhu ay durtaan ay hadda dhagdhagaha ay ku xidhaan halkaasa laga keenay waa kafaara gudkii saara ay ku kafaara gudatay in dhagaha laga duleeliyo umunaa haajar gudniinka dumarka xubinka taranka qaybta sare la goynayana halkaasaa laga keenay sidaasay kafaaradii ku gudday haddana colki iyo masayrki iyo ololahay wadu u way joogsan weyday hawshu waa joogsan weyday ibraahim waa ku rafaaday ilaahay baa amar siiyo waxaa la yidhi kala foga labada dumarka ah kala fogayso shaam buu intuu ka soo qaaday haajaray wuxuu keenay baytullaahi alxaram halkaasuu dhigay bartaadhigoo iskaga tag baa leh qisadaasa caawa aad marti u tihiin oo sheekhu ibnu cabbaas inoo warinaya qisadu waa sida nebiyulahi ibraahim dhib qabsaday oo la imtixaanay howlaha waxaa ka horreeya hate jacaylku u qabay ismaaciil waa lagu imtixaanay saare base hawshu ma ah markuu saa u dhashay wiilkuu dalaandalahaya le inaad gowracdo qalbigiisaa la fiirinayaa inuu ilaahay u go'ahaayo inuu wiilkan oday waayeelah oo sugayay muddo ka badan sagaashan sano ilmo inuu alla siiyo uu wiilku u horreeyey yimaadeen indhahaw ku nursaday gowrac la yidhi ibraahiim bilaash looma dhihin khaliiluraxmaan idan qisadaasa caawa marka uu xadiidku ku saabsan yahay inta aan ku dayno jaa ibraahiim ibraahiim baa yimid biummi ismaaciiluu la yimid oo haajaro ah wbbniha ismaaciilu la yimid ismaaciil baana caruurtiisa u weyno dee isxaaqi ismaaciil baa weyn wakii ka mahad sheegtay ilahay oga xamdiyey alxamdu lilahi wahaba li cala alkibari ismaaciila wa isxaaq ina rabbi la samiicu dacwaad garanaysaan waayo turdicu iyadoo nuujinaysa xataa wadaca ilaa uu dhigay cinda albeyti kacbada agteeduu dhigay kacbaduna asalkeeda wanaga soo maray malaa'ig baa asaastay kadibna waxaa dayactay nabiyulaahi aadam waxaa ku xajihi jiray oo ku dawaafi jiray kullu nabiyin ursila min abina aadam ilaa qiyaami saaca waagi dambe duufaankii adduunka lagu rogay nebiyulaahi nuu xilligiisii dhacay ba baabi'iyey oo malaasay oo qariyay kacbada xilligii haddama marka aadam ibraahim uu imanayo iyo wiilkiisa ismaaciil waa dayactirid mooyaan asaas ma aha ilaahayna wuu idiin sheego waid yarfac ibraahimu alqawaacida min albeyt alawaac asaaskii baa la raadinhayaa ee malaa'igtu asaastay ee aadam ogaa ee nuux ogaa sidaas wey cinda dawxatin cinda shajaratin cadiimatin geed weyn dhigay fowqa zamzama ceelka zamzam dushiisa ku taallo oo fii acla almasjidi dhanka hoose biyuhu u dareeranmayan xagga koree masaajidka xigtay markaa masaajidku ma muuqdee waa fii acla almasjidi ay fii makaani almasjidi baa loo jeeda walaysa bimakata ywmaidin axad makana maalinka axad degan oo ama reemiya ama reemagaala ma jiro meel cidaa ah weeye walaysa biha maaun biyana malaha laha fawadacahumaa hunaaka halkaasuu haajariyu wiilkeedii yaraa ismaaciil ahaa ee naaska nuugay uu dhigay wawadaca cindahumaa seebuu ku keenay halka ayada ah oo shaam iyo maka waxaa loo kala socdaa bil dhammaystiran buraaq buu isticmaali jiray daabadii buraaqee nabi maxamed lagu dheelmiyey buu nabiyulahi ibrahim ayadaa soo qaada oo celisa markuu u baxdo inuu soo booqdo haajariyo wiilkeedii asaguna buraaq ba halkaa soo dhigo keenay wawadac cindahuma agtooda wuxuu dhigay jiraaban oholi oo fiihi tamrun timir ay ku jirto jiraabku waa weel lagu qaato abaaxadeenni ama himbeerkii waxaad dhihi jirtaan u eg soomaalida aad oma isticmaasha lakin koonfurtaasa aad looga isticmaalaa bayo bokool baa looga isticmaalaa iyo shablada marka jiraabun ohli baa yuu uga tegay waa weel timirta iyo sahayda lagu qaatoon saa u sii weyna fiihi tamrun timir ku jirtuu sahay iyo raashiin ahaan oogu dhigay iyo wasiqaa'an sibraaroo fiihi maaun biyo ay ku jiraan ohli timir ku jirto iyo weel biyo oo ayuu u dhigay intaasuu sahay u wadaa uma inta kadib markuu agdhigay beytka ilahna agdhigay intaana sahay oga dhigay intuu heli karay uma qafa ibraahimu ibraahim waa ismajiray waxaa laga keenay min alqafa ruuxu markuu ismajiray qadaadka uu ku tuso ee uu dhaqaaqo ayaa qafa la yidhaahdaa waa ismajiro waa islogo qadaadkiisi iyo dhabarkiisiibaa yaan arkay uma qafa ibraahim ibraahim baa islaabay munطaliqan asagoo tagayo ku laabanaya shaam fatabicatu umu ismaaciila um ismaaciil baa dabagashay ibraahim oo raacday faqaala waxay ya ibraahim ibraahimow ayna tadhabu xaggeed aadaysaa wa tatrukuna nooga tegaysaa bihada alwaadi toggan iyo waadigan aladii laysa fiiha aniisun walaa shay waa runteed garu nooga tegay bay tihi toggan cidladaa ah ee laysa fiiha aniisun wehel uusan joogin walaa shay wax labaad ah oo biniaadam u baxsadana aan lahayn biyo ma wehel ma joogo dugaagaad nooga tegay cidooda intaas faqaalat lahu dalika miraaran dhowr jeer bay intaa ku tidhi ay ku celcelisay wajacala ibraahim wuxuu gudo galay wuxuu bilaabay wey laa yaltafitu inuusan milicsanayn amar la siiye dhig bidix iyo midig adoon fiirinin oon jalican sucaal la yidhi waa amar rabbi waa la imtixaanhaya sucaal la fiirin kartid way fahantaha de waa haweenay nabi la dhaqantay way garanaysaa wa jacala laa yaltafitu ilayha faqaalat la waxay ku tidhi allahu amaraka bi haada ma ilaahay baa sidaa ku faray halkaa inaadna dhigto ood naga dhaqaaqdo oo noo nixin oo xataa aadna soo jalleeci weydo miyaa lagu faray qaala nacan buuhi ha waa lay faray waana sii jeedaa qaala waxay tidhi haajara idan hadday sidaato rabbigaa ku faray laa yudayicunaa ilaahayna dayici maayo ilaahayna baylhin maayo nama dayacayo riwaaya xadiidku uu leeyahay xasbii radiitu billaahi bay jiri rabbi ku faray allana dayici maayo baan raalli ku ahay orad iska tag uma rajacad waa laabato wiilkeeda ismaaciil ayay ku laabatay faاnطalaqa ibraahim ibraahim waa dhaqaaqo waa tegey xataa ida kaana cinda ahaniyati markuu marayo karinta agteeda haniyadu waa meesha qowga laga dhaadhace karinka la yidhaahdo xataa idaa kaana cinda aniyat alxujuum ba loo yaqaano oo marka hadda beytka ilaah aad ku qoran yahay baabulmacalla baabulxujuum waad arkaysaan oo lagu qora xataa idaa kaana markuu a ah cinda aniyati karinta agteeda xayu laa yarawnu meelaysan arkayn uu marayo istaqbala biwajhi اlbeyt kacbadii meeshii ku taallay buu la soo qaabilay wejigoo soo qaabilay ku soo jeesaday wuuna ka fogaadaha de marka ma arkaan ismaaciil iyo hooyadii ma arkaan uma daa wuxuu ku ducaystay halkaa markuu taagan yahay kacbadana uu ku soo jeestay bi haulaai dacawaad ducooyinkan iyaga ah ayuu ku ducaystay farafaca yaday gacmihiisiiba u qaaday cinda ducaa ila waa sunne in qiblada la qaabilo gacmahana kor loo taago ilaahay la bariyo marka la ducaysanayo waa min asunna faqaala wuxuu yidhi rabbana rabbiyow innii askantu waxaan dejiyey ama aan dhigay min duriyati ubadkaygii barhkii biwaadin tog baan dhigay hayri dii zarcin aan dalag iyo beer lahayn cinda beytika almuxarami beytkaadii karamada badna agtiisaanaan dhigay rabbanaa liyuqiimu sala rabbiyow say salaadda u ogaan fajcal afidatan min annaasi tahwi ilayhim dadka quluubtooda dadka barhkii quluubtooda allow u soo jihee buuhi fajcal ka ye afidata min annaas afidat annaasi hadduu odhan lahaabay salafku yidhaahdeen make iyo madiino reer furus iyo reer rumba waa hor inaga qaadan lahaa afidat annaas quluubta dadka jamcu fu'aad quluubta dadka allow ku soo jihe oo jecelaysiin maka hadduu odhan lahaa hadda inta muslimiintun baa jecele bani aadam o dhan baa iskugu iman lahaa reer furus baa naga qaadan lahaa ducada ibrahiml waa la aqbalahayaa ilaa aqbalina suuratu qas baa laydinku sheegay mise naml bay ahayd awalam yaranaa jacalna lahum xaraman aaminan yujba ilayhi amaraatu kulli shayin risqa min ladunna in la aqbalina waa laydin sheegay fajcal afidatan min annaasi dadka qaarkood qulubta alla waxaad ka yeeshaa tahwi ilaahi miday jeclaanayso isu hiloobayso ilaahu dadka xuduntooda iyo qalbigooda ku xidh iyo waadigan buu le ibraahim rabbidu ka baryahaya warsuqu min aamaraat iyagoo meeshaa gagiday ee cidlada ah fadhiya dibirka ah ee nagtaana ilaahaw midho ka dharji lacallahum yashkuruun say kugu shukriyaan ducada waa sidaa adduunka waxaa midhee ka baxa maanta markaad ka heli xilliguu gu'i jiroon la joogin baad ka heli waxaad u baahato nairobi qudaarta qaarkeed iyo furuudka qaarkii siisankiisa hadduusan heli maysid laakiin marka markaad joogto xilli kasta midhahaad u baahata waad helaysa warzuqun min aamaraati baa la aqbalay khaliiluraxmaan baa ku duceeyey beydkiisii muxaramkaa soo qaabilay gacmaha rabbi u taga ilaaha ka xishooday dadku soo ma aha ruux bini aadana oo muslima oon goobtaa jeclayn ma jiro maalinkaad xajida ama umraysato saad u leedahay meeshuu dhib badan rafaad keed u tahay nairobi markaad soo istaagta dhiyaa kugu celiya haddana waxaad bilaabay inaad xoogu shilima raadiso oo mar labaad ku noqoto oo mar saddexaad ku noqoto weligaa xubbigiisu kaa bixi maayo ninay dana u diidayba mooyeen waa meesha aadamaha ugu jecel yahay falaasifadu intay ku wareereen iyo waxay yidhaahdeen meeshaan maxaa ku xabaalan waxay yidhaahdeen waxaa ku jira dhagax maqnaadiisa oo koronto ahoo bini aadamka quluubtooda dhan badafa yaa meeshan ku xabaalan wax wali kale meeshuu baad ma laha oo biyo ma laha oo waa meel kul oo waa dhagax seefaati ah oo xagga kor haddii laga fiiriyo dhul la dogo dhulka ugu khariban weeye dhan kalaa rabbi ka barakeeye odaygii suufiga ayy ah kaalay ninkii dhimanaya yaasiin layidhi muxuu idhi yaasiin maana muusan aqoonin nin ficana waa la moodaya wuxuu idhi si kalaa khayr ii dhabaye yaasiimaha waa laygaga fiican yahay buui mako iyo baytul alxaraam si kalea khayr u dhabaye xagga kale way ku liidataa haddaba waad aragteen madiina dhaanta dhagax seefaatia kulayl rafaad cidhiidhi waad ku rafaadaysaa oo maca daalik meesha lagu jecel yahay waa loo soo hiloobayaa ducada nebi ibraahim baa la aqbalay sidaasuu ku duceeyey wuu ka tegay wa jacala ummu ismaaciil ducadan ducooyin baa ka horreeyey muusan ku bilaabin danqasho u danqanayo ahalkiisii waxaa ka horraysay waid qaala ibraahim rabbi ijcal hada albalada aamina wajnubnii wa baniya an acbud alasnaam rabbi inahu dalna ducadii saddexaad weeye towxiidku ka soo bilaabay mustaqbalkuu ka hadlay allo iskadib buu ka hadlay xaaladan taaganee yarta ah. ibraahim nin axad aan la wajacala ummu ismaaciil ismaaciil waxay guda gashay turdicu ismaaciila inay nuujinayso haajaro haajaro nabigu wuxuu ugu tagay calayhi salaatu wasalaam abtirka marka la yidhaahdo afartan iyo lix ayayba ugu tagaa ibraahimna afartan iyo sideed afartii dooba ugu tagaa saxaabadu nabiga kala dardaarmo yidhi haddaad masar furataan waadadaan xidid nahaye hala dhaqaaliyo ha laga warqabo yuu ku dhaqaalaynhaya haajaro ka soo jeeda reer masar ka soo jeeda waa ayadiisa kontonaad soomaali dadka u kala fog maxay kala tirsadaan labaataniyo sideed dadka u kala fog labaataniyo sideed bay tirsadaan hal qoysoo hawiyeah iyo qoys reer macallin oo reer qoraxeeya waxaa la ii sheegaa inay soddon iyo sideed yimaadaan soddon iyo oawow nabi maxamedna wuxuu leeyahay afartan ama afartan wuxuu leeyahy waa qaraabee ha la hilibkooda ha ilaaliyo taa macnaheedu marka waa maxay qoyskan sakaraadka iskala guraya sida basashi hee qaraabo wey meella ma kala jiro wax lee shisheeyihii ma jiraan ee waa heerbe heer marka hadda aad soomaali weydo waxaad qaraabsani afrikaanka madmadow haddaad qaraabo kala weydo muslimiintaad qaraabsani sideedo marka la kulmee laisu bato unbaa layskala riixaayo marka la yaryahay waa dhibku waa yaryahay almuhim wajacala umu ismaaciila waxay guda gashay turdicu ismaaciila inay nuujinayso oo watashrabu min dalika almaa biyihii sibraar ku jiran ka cabayso markay oon qabto xataa idaa nafida markuu dhammaaday maa fi siqaa'i wixii sibraarka ku jiray caaishad hooyadeena waa oontay wacaasha ibnuha wiilkeedina wasna waa oomahade ila hooyada naaskeeda ku noolaaye hooyo haddii caana laga waayo oo biyo laga waayo soo ma aha ilmuna waa oomaya wajacala waxay tanduru inay eegayso ilayhi ismaaciil ay fiirinayso hooyadii yatalawa asagoo isrogaya isku dhagdhagaya ilmuhu markuu baahi ama oon dartii uu galgasho ayaa talawa la aw qaala wuxuu yidhi ibn cabaas yatalabatu uu galgalanayo oo kii nabigu ka sheegay shuhadadu waxaa ka mida muslimiinta man yatalabauuna fii uraf اljanna talabutku waa inaad nicmo ku galgalato ama xanuun la galgalato labaduba fanalaad way dhaqaaqdo way ka tagay ilmihu nafbaxahaya oo isku dhegdhegaya oo saa isu duubaya ayay aragtay baahi darteed iyo macawl darteed kaarahiyatan kohosho ay kohonayso an tandura ilayhi inay eegto markay naftu ka dareerayso ila ilmo nafbaxaaya waxbaad u qaban karin gaajo iyo la dhimanaya waxay tiri bal ka indhaqarso xanuunkiisa fawajadat isafa waxay tiri balbaldhaami inaad bani aadan iyo wax kuu gargaaraad hesho ku garab qubta fawajadad waxay heshay asafa buurta safali hadda aad ku saciidaan markaad xajidaan ama cumraysataan aqraba jabalin fi lardi yaliha buurihii iyo markay saa u fiirisay taagga ugu sukeeyey ama buurta ugu sukaysay kori kortay safay u aragtay aqraba jabalin qawi u inuu yahay oo filada dhulka ku yaalla yeliha iyada soo idhin la soo xidhin iyada waa baa'y ma dhaqaaqi karto naf xillay wadaa ma luudi karto buurtaasay yaa allah ku gaadhay faqaamad calayhi way ku dul istaagtay istaqbalat ilwaadi waadigii bay soo qaabasheen markaad buurta ku istaagto waadigu xagga kacbada hoosuu kaa marayaa togi bay marka saa u fiirisay ilaa gelihiis iyo meeshuu ku socdaybay saaisha oo la raacday tandur ayadoo eegaysa hal tara inay ruuxun aragta bal soo socda oo soo dhex qaadaya ama kor ka soo socda ama hoos ka soo socda ama dhankaa kale kaga soo dhadhacay falam tara axadan axadna maysan arag de wax joogaba ma fahabatat min asafa markay ka quusato inay axad aragto iyo waxay bal buurtaa kale ee dhowraysa bal ku istaag inaad waa intaasood ilahay wax ku tusee fahabatat min asafa buurtay safay ka soo hoobatay xataa idaa balagat alwaadi markay dixdii gaadhay xataa idaa balaqat markay gaadhay alwaadi faraq yar weeye buurtan safe iyo marwa faraq yaroo biyaha marwa ka dhaca iyo kuwa kasoo soo dhaca safa ay dilaaciyeenoo xorod yaraa ku yaala fardaan yar baa ku taallay watii nabigu dhihi jiray laa yuqtacu abaxu shadda meesha yartay biyuhu maraane biyomareenka orod waa in lagu gooyo orodku xaggee ka yimid waa orodkii ordi doonta haajaro xataa idaa balaqad markay soo gaadhay alwaadi faraqii u dhaxeeyey marwe iyo safo markay soo gaadhay rafacad waxay kor u qaaday طarafa dircihaa cambuurkeedii fiidiisii way xaydatay bal inay un dhaqaaqdo yar la xaadsato orod fiican ma jire uma sacad waxay oroday sacya اlinsaani اlmajhuud axad la dhibaato geliyoy naf hayso intuu rucleeyey in la eg bay ruclaysay xataa jaawaz ilaa ay goysay alwaadi farqi ay goysay uma atad waxay kortay almarwata buurti marwe faqaamad calayha ku dul istaagtay fanadarat hal tara axadan amaad axad aragtaabay meelaha u daydo hareeraha fiirisay falam tara axadan axadna maysa araga haajaru fafacalat daalika sidaasay yeeshay sabca maraati markay marwe cabaar ku taagnaato oo waxba arki weyd waxay is odhanaysaa amaad safa ku istaagto ruux arki lahayd way soo noqotaa toddoba jeer bay isu goysay intaa u dhaxaysa marwe iyo safa u dhaxaysa waad aragteenoo farqi hadda waa baaba'ay dhulku waa la simay labada taagee ka nool ee marwe iyo safa mooye inta kale dhul siman weeye laakiin waxaa laydinku xidhay layd ah, ku garataan farqu intuu ahaa layd baa lagu xidhay cagaar ah maaqaan hadda in la bedelay soo sidun ma aha hora igu dambaysay <clears throat> marka sidii intaasaa fariqa ahayd waa intay hooyadan haajaro oroday wey orod dheerna lama rabe waa aragteen wax yaroo waa aragteen dadku markuu iscidhiiriyo dadku halkooda iskaga ruleeyaan halkooda iskaga ruleeyaanoo cagaha dhulku gargaraaca idan sunnadii hooyadeen baa la noolaynaya qaal ibnu cabbaas wuxuu yidhi qaala nebi suban wuxuu yidhi calayhi salaat wasalaam qisada haajaraminku ka warramayay ismaaciil falidaalika orodka ay haajaro orodda labada buro inta u dhaxaysa sacyu nnaasi baynahumaa dadku orodkay ordaan labada buuro inta udhaxaysa wuxuu ka socdaa oo ka yimid ruclayntii hooyadan haajar ay ruclaysay falamaa ashrafat cala almarwati markii u dambaysa toddobaad sacigu wuxuu ku dhammaadaa markaad bilowdo xagee laga bilaaba sacyiga buutu safo dhakeeda laga bilaaba xagee ku dhammaadaa mar wuu ku dhammaadaa sacigaadu hadduu safo ku dhammaado sideed baad sideed goor baad oraday la soco ama lix baad oraday markuu sacigu toddoba yahay waa inuu ku dhammaado marwow inuu kaaga dhammaado meeshuu ku dhammaaday ummuna haajar ay ku maqashay dhawaqa jibriil calayhi salaat wasalaam mar way ahayd falammaa ashrafad u dambaysay toddobaad markay qooransatay amay ka dulbaxday cala almarwati samicad waxay maqashay sawtan dhawaqay maqashay dhawaqaasi riwaayaad kala caddeeyo wuxuu man anti tumaad tahay gabadh yahay ana haajara ummi waladi ibraahiim bay jiri haajaraan oo haweenayda dhashay ibrahim wiilkiisibay jir ibraahim baa laga yaqaanaa cerka oy malaa'igtu aad u taqaanaa dhawaqaanayso dhawaq ahayn bini aadan way dareentay iyadaa horaan ka samirtay cirk kor baana ka baxaysaa marka waa inay abtirsato oo meeshay leeda waa lagugu naxariisanaya ay sheegto waxay tidhi waxaanay haajaro oo hooyadii ibraahim ubadkiisa ah markaasaa lala hadlay faqaala waxay tidhi dhubaqi markay maqashay sah nafteeda bay la hadlaysaa way qaadan ladahay toddoba jeer bay xagga u oratay wiilkii inay u tagto way awoodi ladahay riwaayaadka qaarkood baa caddeeyey mararka qaarkood markay cabbaar orado asagay bay qooraansataa ismaaciil bay u tagta oo kacbada agteeda yaalla markay aragta inuu naf baxaya haddana soo cararta kaindhaqarsa istir intuu naf baxaayo turiidu nafsaha nafteeda sah waxaa aamus shibdhabayste shibdheh maxaa yeedhahaya dhawaqii turiidu nafsaha nafteeday la hadlaysaa uma tasamacad way dhagadhegayso way dhegaysato codkaay maqashay fa samicad aydan haddana dhawaqii bay haddana maqashay fa qaala waxay tidhi qad asmacta waad i maqashiisa codkaadee in kaana cindaka khawaaun faakifni wey haddaad wuxuun kaalmaa ii hayso ikaalmee waa ku maqlaa axad nool inaad tahdo ila hadlay waa ku maqlaaye haddaad waxay tari karta tarbayt qad asmacta in kaana cindaka hawaaun ay iqaaatun hawaa asalkiisu in khiyaas la yidhaahdo ku fiican yahay lann wixii sawt ah ismu sawt ah ficaal lagu keeno sida nidaa iyo la yidhaahdo kale siyaax oo kale ku fiican yahay laakiin waa shaad sidaanuu ku yimaada yuxfad walaa yuqaasu calayh in kaana cindaka khawaaun hadday kaalmo aad hayli karto witari karto akinii wey maxaa loogaya jawaabkii waa lilcilmi waa loogaya jawabta waa la garanaya faidaa hiya markay sidaa tiri malagay indhaha saarta xijaabkiiba iska qaaday way aragtay cinda mawdici zamzama ceelkii zamzam meeshuu ka malagii taagan yahayba buurtii bay ku taagan way la hadashay indhahay kala qaaday waxay aragtay bartii ismaaciil yaalay meel wax yar ka durugsan ceelka meeshii laga dilacshae malag taagan bay aragtay oo suuro bin aadam iskaga dhigay saysan usasin fa wuxuu ku qoday bicaqibii cidhibtiisibuu ku qoday aw qaala wuxuu ihi ibnu cabbaas bijanaaxi garabkiisibuu dhulkii geliyey dhagaxa ee sibsibka ahaa xataa dahara almaau ilaa bihi soo buradeen ilay biyihii burqadeen cidhibtuu ku dhuftay ama garabkiisibuu ku dhuftay aaawaay gudagashay tuxawidhu inay daraynayso inay qooaartay isku dayday biyihii socday ee soo butaacay darbay u samaysay inay moostay rabto in biyuhu aysan meel aysan ka khasaarin somaartiin loo biyu markay socdaan loo dhigo moos moos bay u dhigtay wataquulu aylada biyadiha gacanteeda hakada ay ku celinayso inay gacmaheedana ku celiso moosna ay u samayso iyo dar u samayso ay ku celisay isku dayda wajacalad waxay guda gashay taqrifu inay darayso meelmaa'i ay ku gurayso ay ku dhurayso biyaha xaggiisa biyaha xaggooda fii siqaa sibraarkeeda sibraarkii bay la soo booday biyibay yay ku dhuraysaa say marka biyalaan u noqonaysa sibraarkii bay buuxsanaysaa wa huwa ceelkii zamzamna yafuuru uu soo bacda ma takrif mar walbo ay darto meeshay wax ka dartabay biyihii weli ka soo boodayaan wa fii riwaayatin biqadri maa takrif kolba intay qaadday in la eg ayaa soo boodaysa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi qaala nabiy subanu markuu qisada noo sheegay wuxuuna yidhi calayh salaat wasalaam raxima allaahu umma ismaaciil ismaaciil hooyada allah u naxariistee low tarakat zamzama low lam takrif haddaysan dari lahayn meelma biyaha aysan dhuri lahayn la lakaanat zamzamu caynan maciinan ceelka zamzam wuxuu noqon lahaa caynan il maciina qulqushoo socota ee ceel dheeroo la wadaamiyo oo wadaan la geliyo oo biyuhu ay hoos jiraanoo la shuba ma noqdeen yaaxeen iyo durdur bay noqon lahayn biyuhu halka waxaa laga qaadanaya dadka dhiban ee ilaahay subxaanahu wa tacala kaalamadiisa ugu baahi badan xataa haday xilliga ilahay u gargaarayo ay xoogow sidii edabtayd ka yar leexdaan in aan mararka qaarkood la cafinaynin hooyadeen haajiro waa dhibanayd biyahanna waxay istiri amay ku dhaafaan kayd ka dhigo asbaabtii iyadoo markaa u muuqanaysay qaadanaysa laakiin waa lagu qoonsaday hawsha iyada ah. lama cafiin waa lagu ciqaaba maxaa layidhi ceel baa laga dhigay zamzam intaasoo mitir ah oo in la wadaamiyo oo dawris la dara mooyeen aan biyo laga helayn hadday laakiin dayn lahayd wuxuu noqon lahaa durdur iyo xanibi qulqulaya waa hawshii reer banu ku dhacdoo kale nabigu ka sheegay salaatu wasalaam haddaan reer banu israiil aysan lahayn nabigu wuxuu idhi hilib qurmana lama arkeen raashin halabana lama arkeen hilibku markaad maanta gowracato haddaadan berriba aada ilaa caawiya fridj aad u helin ama aadan karinoodan qallaajin ama aadan dareerimin wuu uraya dixiri baa gelaya reer banu israa'iil baa dhibkaa ka dambeeyey raashinkuna sidoo kale markii ilaahay manna iyo sal u soo dejiyey maalin walba waxaa cirka loo keenhaya raashinkooda diyaara kibistoodii xalwadoodii malabkoodii waxay u baahnaayeen inay kaydsadaan bay bilaabeen xirsi cala dunya ku dhacay xirsi cala dunya maalmaha kale oo dhan maalin raashinkiibayay heli jireen jumcaha maka la gaadho ilaan sabtida raashin looma keen waa kii la ciqaabay jumcahay laba maalmood raashinkii keydsan jireen waagi dambe iimaankiiba intuu ka tegey yo waxay bilaabeen inay bakhaara buuxsadaan waa lagu ciqaabay raashinkii baa laga uriyey intay kaydiyaan dixiri baa gelay raashinkii waa urahaya nabigu wuxuu haddayn reer banu israel wax kaydsan lahayn oo wixii rabbi u soo dejiba intay calfadaan ay rabbi ka horsugi lahaayeen ma qurmeen hilibna ma ureen oo ummuna ismaaciil hawshay samaysoo kale inay intay ayar darsatay faraxa ka qaaday ahay ya ilaah baaba siiyey ma allihii u gargaaray baan yaan biyaha sii wadi karin idan marba hadday dar iyo u samaysay waangaab u samaysay ceel gudahaa laga dhigo ildheer baa laga dhigay marka waa cadam اlmusaamaxa lilwliyaa waaye hadday mararka qaarkood adabkii ay garab maraan ayagoo marka asbaab adduunyo iyo hawlaha firinay marka duruufta haysay baa ka ilduufis oo muhaajara waa haween waxaysan karin bay kartay meel cidlaa intii lagu dhigo adoo abaydin ilma abaydan umul haysa ha lagaga dhaqaaqo oo masayrta laguu soo fiijiyey haweenkaaba kala weyne habar kugu masayrtay dumarku marka xisaabtamayaan dee hawlahaas yaa inti micdaa la qotomiyey oo laba kun la soo madaloofiyey yaa laga dhaqaaqay markaas ilaha isku xidha ma rabbi baa ku amray inaad sidaa yeeshahaa idan waxayt ilaahay dayaci mahay orad iska tag raditu biاllah xasbiya allah haweeney aad u iimaan bay laakiin magafo waa ilaahay qaala wuxuu ihi saxaabigii nabigu wuxuu ihi fasharibat waa cabtay biyihii wa ardacad walada ilmaheedina waa nuujisay faqaala laha اlmalak malg waa jibriil jibriil riwaayad kala caddeey xilliyahaasoo kale nabiga malaga yimaada jibriil weeye howlaha waaweynka loo diro laa takhaafu ha ka cabsan adiga wiilkaada addaycata dayacid ama baylaha idinku dhacdo ha baqina riwaaya xadii ku leey faqaalat basharaka allahu bilkhayr intaa markuu way u jawaabtay waxay tihi basharaka allahu bilkhayr khayr illah kugu bashaareeyo waaban siganno waxaa mar baaba khatargalaye haddaad mustaqbalkii iga sii warranto tidhi ha ka baqayn aad dayiicantaan ilaahay khayr ha kugu ibraahim u sheegay baa haddee meesha taagan laa takhaafu daycata faina haahuna wuu sii warramay malagii meeshan ayadiga wiilkaada jiiftaan waxaa ku yaala baytan lilah masjid ilaahay baa ku yaalla yabnihi hada alghulaam wiilkan yarkii hadda cagabidhlaynhayeed naaska nuujinaysaa dhisi doona iyo wa abuhu aabbihu ibraahim oo iman doona asaguna waxaa lagu sii bishaa ibraahim inuu soo noqonayo wiilka inuu barbaarahayo nin weyn oo gurya dhisa inuu noqon doono beyt ilaahay inuu dhisi doono nin fiicanoo rasuul ama nabi ah ama saalixa inuu noqon doona loo sii sheegay bishaarooyin badan buu hadalku xambaarsan yahay oo haajiro markaa fahamta wa ina allaha ilaahayna sidiisuba laa yudayicu ahlahu ilaahay ahalkiisa ma dayaco wainamaa yabtaliihim baa lagu leehay macnuhu waa sidaasaa u fahma ilaahay addoomihiisa wanaagsan wuu imtixaanaa wuu jarribaa waa la tijaabiyaa waa la yara hadhuujiyaa waa la camajoojiyaa laakiin lama dayaco wlilaahi laaa'if ida araada shayan haya asbaabahu idhan salafku ilaahay ladaa'if xikan buu leeya qarsoon oo doqontu aysan fahmin allowsahalku uusan fahmin indheeragadka sulaxda arka in ilaahi laa'ifa ida araada shayan haya asbaabah ilaahay markuu shay doono wanaagsan ama maqaadirkan inuu rido uu doonayo asbaabteedii buu bannaanka keenaa u fududeeyaa qoom ma kala rogahayo maxay sameeyaan wax lagu rogay ku dhaqaaqaan marka la la halaago idabdarray bilaabayaan qoom markuu rabbi ilo u nicmeeyo oo waxay la imanayaan waxay ku hagaagi lahaayeen hadda waa loo sheegay u fiirso macna waxaa le wa allaha laa yudayicu ahlahu ilaahay ahlkiisa ma dayaco dadka fiican ma dayaco haajar waxay kule macnahu lisaan alku waa maxay laakiin wuu imtixaanaa wey dhibka aan soo marray muxuu yahay wixii rafadeena gaadhay imtixaan wey wainamaa yabtaliihim wuu jarabaa wuu imtixaanaa hadday sabraanna ma dayaco wa kaana albaytu murtafica min alardi beytkuna markaa kacbaduna markaa iyada ah waxay ahayd murtafica min alardi meel soo taaganoo dhulka ka mid ay ahayd ka sidii taag oo kale kale araabiya waa waxa soo yaryuucan ee dhulka kale kasii yartaagane taagga ama inagu dhahno ama dalcadda iyo kudumbuurto kale la yidhaahdo taatiihi suyuul daadkaa soo mara meesha masaajidka uu ku yaalo ee kacbada ku taallay ila meeshu waa tog buuro waaweyn baa ku yaalo biyo badan baa imanaya fataahudu daadadku waxay marayaan can yamiini dhankiisa midig bay marayaan wa canshibaa dhanka bidix bay ka marayaan isagoo ilan waa taag weliba taa guduudan buu ahaa meel gududan carro guduudan leh fa kaanat kadalika ahayd fa kaanat kadalika ku sugnayd haajariya wiilkeedii xataa marat bihim rufqatu min jurhum cafwan ilaa ay soo martay bihim ayaga umu ismaaciil iyo ismaaciil rufqatun kolonyaa soo marto safar oo min jurhum reer jurhum waa qoys reer jurhum ibn qaxtaanoo yaman ka jeeda qabiila min alyaman waa qoys reer yamaneed ah ow amase ahlu beytin raas baa soo marayoo min jurhum ah qoyska muqbiliina ayagoo ka yimid min ariiqi kadaa kadaa waa aydna waa karin kale oo wada ka soo dhacda buuraha oo beytka ku soo dhacdaa la yidhaahdaa wutuu nabigu ka soo galay maalinkuu ka yimid xagga madiina fanazaluu waxay degeen fii asfali makkata meel beytka ka hoosaysa oo ka yar durugsan haajariyo wiilkeeda meeshay deganaayeen fa ra'aw waxay arkeen weli ma arkaan hoos bay ka jiraan um ismaaciil baa kor jirta fa waxay arkeen aa'iran haad bay arkeenoo caa'ifan wareegaya haadda markay intay biyo meel ku aragto jaanisay ku degtana ay weeday biyaha ku dul wareegto ay sidaa ayaa la yidhahdaa caa'ifka aa'ir waa haad shimbiro caa'ifan wareegayso biyo radinaysa caydkuna waa shimirka irsaadoonka ah alcawaafi waanigii habeen dhow soo marahayay madiinay soo gelayaan iyadoon axadba joogin oo ay ka shaqaysanhayaan wuxuushtii iyo dugaagii alcawaafi idinka soo maray jamcu caaif faqaaluu waxay dhawaan niman remiy oo dal aqoon oo haada iyo iyo meesha biyahale iyo hadda remiy way garanayaan iyagoo oo mana mar ahay hadday dugaagga ay arkayan ku arooro doofaygu meeshuu maro raadka iyo meesha biyuhu jira way garanayaan xayawaanka ku nool aaggan ay ku fahmaayeen meeshay biyuhu ka jiraan adoo laakiin ciyaal macamood isli lagaa kaxey lagu geeyo dhowr lagu geeyo hee aday kuu taallaa fara'w طaa'iran bay arkay caa'ifan heehaabay oo biyahay zamzam ceelkii biyihiisa ku dul heehaabay faqaaluu waxay dhaheen ina hada aa'ira haadantada layaduuru wuxuu ku dulwareegaya calaa maa haadaani raq ma ah waxay ku dulwareegayse waa iyo wareegga biyaha iyo wareegga bakhtigay kala yaqaanaan iyo hawlahay kala fahmaayaan isku mid ma ah lacahadunaa waxay dhaheen ogaalka ayaga bihada alwaadi ogaalka ayagu togan aanu ogayn bay dhaheen wamaa fiihima isagoon biyo ku jirin bay ahayd xaggee ka yimi oo dhulka waanu mari jiray oo xaggan u marraa oo xaggan u goynaa dhulkanoon biyo lahayn baanu ogayne maxaa nooga dambeeyey iyagaa istooyanha isweydiinaya lacahadunaa bihada alwaadi ogaalka annagu wuxuu ahaa tugan aanu ka warqabnay een ogayn wamaa fiihi ma isagoon biyo ku jirin fa arsaluu waxay soo direen jariyan qawsaar aw jariyayna laba qawsaar jarigu asalkiisu waa ajiirka ninka mushqaayada qaatee sawaakiga ee xoolaha kaxeeye ee xoolaha ayaa la yidhaha hada hadda rasuul iska dhig waa siduu ku fasiri doone nin soo direen uun soo fiiriya hawsha faidaa hum bilmaayi qolihii sawaakiga ama qowsaaradii ama nimankii sahanka ahaa ee la soo diray meesha soo fiiriya la yidhi biyay ku sugan yihiin ceel baaba qulqulahaya farajacuu waa noqdeen faahbaruhum qoyskii bay u sheegeen soo diray warka siiyeen faaqbaluu reerkii baaba soo guuray wa ummu ismaaciila cinda almaa haajarna ay biyihii ag taagantaho biyihii ilaashanayso faqaaluu waxay dhaheen way ogyihiin biyaha haweenaydan ka dambayso iyo howlaheedu meeshan biyo ma laha ceelkan dilacsatay isleeyihiinoo qodatay ama raggeedii baa intay qodeen bay ka tageen ila meeshuu biyo maha waa laska warqabaayo faqaaluu waxay dhaha ta'daniin ma noo idmaysaa ma noo fasaxays lanaa annaga an nanzila cindaki inaan kula soo degno aan kula darisno oon biyahan kula isticmaallo qaalad nacan bay tiri bay u baahan tahay soo maaha haabay tidhi walaakiin hase laa xaqa lakum filmaayi biyaha xaquma ladiin biyaha anaga iskale ani wiilkaygaa iskale waad un daris ahaan wadaan toleedu baad ku ma sheegan kartaa remiyibi waa isku dhibaay qaal waxay dheen nacam ha waa ogollahay sidaa iyada waan kula cabaynaa alla iskale qaala bnu cabbaas wuxuu yidhi qaala nebi nabigu wuxuu yidhi faalfaa daalika arrinkaa wuxuu ku soo beegmay umma ismaaciila ummu ismaaciil wahiya tuxibu lunsa ayadoo jecel wehelka jecel iyadoo wehel u baahan ee waxaa ku soo beegmay nimankanoo biyo u baahan halkana inay degaan raba wa in allaha idaa araada shay-an hayaa meesha inay dhisanto oo lagu dhaqmo oo maka beydkeedii la dhiso umu ismaaciilla mar damba aysan cidloonin ayaa la doonaya fanazaluu waa degeen fa arsaluu ilaa ahlihim reerahoodii bay u farindireen fa nazaluu macam waa la degeen waxay soo guura biyaha meesha laga helay meeshu waa la degey magaalay maka noqotay xataa idaa kaanuu markay noqdeen bihaa ay bimakkata ahla abyatin ayro dhan markay noqdeen ahlaabiyaad qayray noqdeen qoys dhan bay noqdeen jees dhan wa shaba alghulaamu wiilkii yaraana uu koro ismaaciil ahaa oo wa tacallama alcarabiyata afka carabina uu ka minhum min jurhum idan waa waa macluuma taariikhiya ku jirta macluuma taariikhiya luqadan siryaaniga ah ku hadlahayey ee ismaaciil ku hadlayey isxaaq ku hadlayee nabi sulaymaan iyo nebi daawuud iyo muuseba ku hadlaayeen luqa alcarabiya ka horraysa luqad jirta oy carabi ku hadasho oo yaman lagaga hadlo inay ahayadoo markaana uu ka bartay ismaaciil baa kuu muuqanaysa waa macluuma taarikhiya muhima jiddan idan carabiyadu ka bartana waa carabidii asalka ahayd ama alcarabiya alfusxa oo tuu ku hadli jiraya qurayshna ku hadli jirtaya kitaabka qur lagu soo dejiyey ismaaciil baa la yimid alcarabiya alfusxa ismaaciil carabkiisa rabbi ku dilaaciyey ama aslu carabiya way ka horraysay ismaaciilo asaga ka bartay yuu ka baranaya qolyahan reer jurhan buu ka baranaya ee riixididkii uu ka guursan doono wa anfasahum wa acjabahum xiina shabba anfasahum waa u bogayn wey anfas waa maxay waa markaa shayga u bogto ayaa la yidhaahdaa anfasanii fulaanun hebel baa iqanciyey weeye wa anfasahum waa qanciyey ismaaciil wa acjabum waana yaabgeliyey xiina shabba markuu koray qaabku durbo u koray iyo baxaaligiisa iyo quruxdiisa iyo dhaqankiisa wiil cajab qabuu noqday ismaaciil oo reejurama ka maarmi waayey inay u guuriyaan maba yaqaanaa haddaba laakiin wiilay hooyo wadato wey laakiin waxay la yaabeen ninkaani shanigiisa nabi soo socdo wa anfasahum waa qanciyey min annafaasati shayga qiimaha badan baa laga keenay wa acjabun waana u bogeen xiina shaba markuu koray falamaa adraka markuu qaan gaadhay zawajuuhu waa u guuriyeen imra'ata minhu haweenay iyaga ka dhalatay oo reer jurhama bay u guuriyeen wa maatad ummu ismaaciil ummu ismaaciilla waa geeriyootay xilligaa iina sanatan bay ku geeriyootay ismaaciil baa xabaale hooyadii xijur ismaaciil meesha la yidhahd inay ku xabaalantahay bay kutub taarikh sheegaan intan qoolaabanayso mayd arag kor laga maray ee dadka qaarkiin ay dhex galaan ay dhex fadhiistaan halkaas oo xeradii adhiga ahayd adhiga ismaaciil dhaqan jiray xeradiisii bay ahayd halkaas inay ku xabaalan tahay la sheega almuhim isagoo labaatan jira ayay hooyadii geeriyooto gabadh loo guuriyey fajaaa ibraahim ibraahim baa xadiidka ikhtisaar baa ku jira oo sida waa la soo gaabinaya ibraahim bishiiba hal mar buu soo booqan jiray maalinkuu ka tegey bishiiba hal mar buu iman jiray daabadii buraaquu soo raaca aroortii saarana kula balantay waxay ku tiri reerka soo arag laakiin daabada kama degi kartid soo booqa isha ka soo qaad laakiin hee dhulka ma istaagi kartid ballankaasay la gasho uu u qaaday ina ibraahima la xaliimun awaahu muniib aad buu u dulqaad badnaa buraaquu soo raacaa aroortii wuu u yimaadaa wax yar buu la joogaa xaalkood markuu ogaado duhurkii wuxuu ka qadeeyaa shaam saaruu la joogaa sidaasuu bishiiba hal mar buu iman jiray oo laysla og yahay waa tahay fajaaa ibraahim ibraahim ba marka ikhtisaarkaasaa meesha ku jira yuusan idinka hallaabin qisadii waxaa laydinka soo booday in nebi ibraahim la imtixaanoo la yidhi wiilka aad u jeceshahay eed bil walba soo booqanaysa hadda ma dalandalaya haa ma u bogtaa gowrac ee suuratu saad laydinkaga sheekeeyey mise wasaafaad bay ahayd wasaafaad iyo meelo kaleba lagu tilmaamay idan waa kii yidhi miilahla komrahaa iyo gowrac waa kii ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiyulaahi ismaaciil la madax furtay wan lagu madax furtay wankii asaga ahaa qoraysh ilan taarikhdiiba hayaane waa aabbahoode warkiiba hayaane kacbaday ku sawireen nebi ibraahiimo wankii wada iyo u haya oo ibraahim bilaaw la saaran yahay nabigu maalinku maka furta oo wankan iyo sawirkan iyo ibraahim ku sheegay ismaaciil wankan geesahan kulli tirtira masaxa kacbada ku sawiraa qisadaa dheer ku ismaaciil imtixaankii uu maray iyo nebi ibrahim imtixaankuu maray iyo sidii ilaahay wafadaynaahu bidi qisadaasaa laga boodaya oo hadda meesha ka go'an iyo inuu mar walba soo soo booqan jiray almuhim muhiimadda laguu sheegahayaay fajaء ibraahim baa yimid bacdama taزawaja ismaaciilu ismaaciil intuu guursaday kadib uu yimid gabadh reer jurhum ah yuطaalicu asagoo soo indhaindhaynaya tarikatahu warasadiisii dadku ka tagay meesha u dhigay ismaaciil iyo hooyadii falam yajid ismaaciila muusan helin maalinka uu yimid gurigii gabadhuu sodonku u ahaaba uu yimid ismaaciilla waa maqan yahay fasala mra'ata ismaaciil xaaskiisii buu weydiiyey canhu can ismaaciil faqaala waxay tidhi kharaja lana wuu baxay asagoo irsaaqad noo doonay waxbuu noo doonay wa fii riwaaya yasiidu lana uu noo soo gabraarayaayo uu soo ugaadhsanaya uma sa'alaha can cayshihim noloshoodii buu wa hay'atihim xaaladooda noolo siday tahay buu wuxuuna ku yidhi hal cindaki diyaafa waxaad marti ku soorto ma haysaa wuu weydiinaya ibraahimna abudiifaan baa loodhan jiray sooryada iyo martiqaadka dadka in la soo dhawo aad buu u sunnadan ummadda isagaa u jideeyey awalu man adaafa aw ibraahim dad kale oo socota ama darisa axad marti qaada oo casuuma oo sooriya isagaa ugu horreeyey gabadhuu rabaa marka yuu fiirinaya inuu dhaqan ree leedahay iyo inay islaan ree jurhum oo geesawaawayn buu fiirinaya faqaala waxay tidhi naxnu bisharin maxaad qabtaana see tihiin ah ibraahimow naxnu bisharin balaayaan ku sugannahay jiri naxnu fii dayqin wa shidda cidhiidhi iyo dhibaataan ku sugannahay wa shakad ilahi way u dana sheegatayoo baahi bay u sheegatay qaala wuxuu idhi faidaa jaaa zawjuki ninkaadi markuu yimaado ma sugi daba taaga iqra'i calayhi salaam igu salaam buu i wiilkayga igu salaam iduma garanayso asna isuma sheegin waquuli lahu waxaad ku tidhaahdaa yuqayir ha badelo catabata baabihi albaabkiisa kadinkiisa ha badelo catabadu waa e, tiirka ama qorigo saa u gudban ee loogu talagalay in saxarka iyo cayayaanka iyo daadka iyo biyahaba guriga ka ilaaliyo kadinkaas ha badla badel ku dhaboor maxaa yeele haweenaydu gurigay laasimtaa kalinkuna gurigu laasima waa kinaay islaanta guriga kuu fadhida haween guri kuu joogi karta oma astaahishee fur loo qarinhaya waa kinaaya can ialaaq falammaa jaaa ismaaciil markuu yimid kaana waxaad moodaa aanasa dareemay shayan daahiran inuu wax dareemay aabbihii carabtiisibuu dareemay baa la yidhaahdaa raadkii arkay ee faraskii uu saaraa raadkiisibuu arkay baa la sheega almuhim guri la yimid oo cabaar la taagnaa oo lagu xaajado inuu yahay buu dareemay su-aal buu xaaskiisii weydiiyey marka qaala wuxuu ku yihi hal jaa'akum min axad axad idin yimid ma jira maanta soo booqday yaa soo gaadhay qaala waxay tii nacam ruux noo yimid ja'anaa shaykhun kada wa kada oday noo yimid sidaa sidaa u eg fasa'alanaa canka wuuna kaa weydiiyey faahbartu waan u sheegay inaad gabraar ku maqan tahay wuxuu i weydiiyey kayfa cayshuna noloshaada sidaytayuu i weydiiyey fa ahbartu waxaan u sheegay annaa fii jahdin wa shidda ma iska aamusto iyadaa isjaadaysa waxaan u sheegay tiri baahi iyo dhib ku sugannahay qaala wuxuu idhi fahal awsaaka bishayin awsaaki bishayin wax makuu dardaarmo wax fariin oo kaaga tegay miyaa jira odaygaasi qaala waxay tihi nacam haa amarni faray an aqra calayka asalaam inaan kugu salaamo wayaquul wuxuuna lahaa hayir bedeloo doori catabata baabika albaabka gurigaada ama kadinkaada badel qaala wuxuu u garta marka tilmaantii iyo dardaarankii iyo amarkii wixibuu gartay see ku garan karaa haddaad moodaysaan maalinku meesha dhigaybaa inuu nebi ibraahim wiilkiisa isagoo labaatan jira u yimid ma aha bil kasta wuu soo booqanay bil kasta wuu iman jiray riwaayaadka qaarkood baa sidaa u tilmaamay daaka abi buui kaasi waa aabbahay waa yeelka aad aragtay waqad amarna wuxuu faray anuu faariqaki inaan ku faaruqo oo yani ku furo ilxaqi daali reerkiinna aad buui waad furan tahay faallaqaha waa furay watazawaja minhum ukhraa haweenay kaleu ka guursaday idan haweeney marka markay caqli badan wax badan bay ku taraysa waxaa rabay oday waayeela waa inay soo dhowayso oo biyo cab jidhaahdo oo ayadu isagoo ha cudurdaartee soo dhoweyn baa laga rabay martiqaad baa laga rabay ilaahay inay ka mahad sheegataa laga rabay hawl kale uun balaayaasheeg bay noqotay qisadii eh, alimaam axmed bn xambal oo kale wey axmed bn xambal baa nin ay saaxiibbo ahaayeen baa yidhi laba gabdhoodoo walaalahay ah yaan rabaa inaan midood ku siiye kala dooru yidhi wuxuu labada gabdhood teebaa caqli badan wuxuu idhi waxaa badan buu labada gabdhood gabadh iloo weersho ah ayaa aad iyo aad u caqli badan ta kalena waa naag aad u quruxsan waa iska dhaqmaysaa buui middan caqliga badan ishana baan kaa rabaa buui tiibuu guursaday haweenayda hadday caqli badan tahay wax badan bay kuu taraysaa wax badan hadday ku badbaadin hadday nin ragga kaa dhigin raggay kula sim way ku dhaafin hadday laakiin balaayo imtixaana kula fadhiisato aday kuu taallaa oo midda ismaaciil la fadhiisatay ilaahay aabbihii kaga badbaadiyey waxaa ku jira baabka haweenaydu haddayn haween ilaahay ka mahad sheegan ahayn oo martidii soo dhowayn ahayn oo balaaya sheegad iyo calaacal badan waxaa sunnaa ah reerka in la dhaafiyo siduu ibraahimi ay yeeleen nebilah ismaaciil waxaa kaloo meesha ku jira waalidkii amarkiisa ruuxu yeele ee u hoggaansama inuu ka faa'iidayo ismaaciil markuu aabbihii amarkiisi muusan barbarin muxuu gabadha wuuna jeclaa gabadha riwaayad kala sheegay aad buu u jeclaa gabadhan fur la leeyahay aad buu u jeclaa jacaylkiisiiyo rabitaankiisi wuxuu ka doorbiday oo ka doortay amarka aabihi inuu u baarnimo sameeyo wuu yeelay wuu ka faa'iidi doonaa waalidka amarkiisa ku saabsan dumarka iyo dadka la qabo dhaqankooda xun markay isha yaa kaa khibr badan yaa kaa naxariis badan waxaan adugu haddaad soo ruclayse waa la dhaqi jiray waa la yaqaanaa intaad tiraada anuu biyaan ka dhex arkaa ku nafbixi waalidka taladiis wax badan waa inaad qiimayso falabia ibraahiimu ibraahiim baa ka maqnaa ismaaciil maa sha allah intuu rabbi doono uma aataahum waa u yimid bacdu intaa falam yajidhu haddana muusan helin meesha waxbaa ka socde fadakhala cala mra'ati gabadhi labaad buu usoo galay oo soo booqday ibraahiim fasa'ala canhu wiilkiis ismaaciil buu weydiiye faqaala waxay tidhi kharaja yabtaqi lana wuu baxay asagoo wax noo doonay qaala wuxuu hi kayfa antum seetihiin khayr weeye seetin adeerow wasaalaha wuxuu weydiiyey can cayshihim wa hayatihim imtixaan buu ku jira ibraahim waxbuu imtixaanaya faqaala waxay naxnu bikhayrin wa sacatin inta un xoolana waxay ka haystaan xayn ah oo yaabiska ku caddaystaan ama ku koosartaan bay ka haystaan hilibin iyo waxay cunaanna ugaadh bay ku nool yihiin oo haddana way mahad sheeganaysa oo fiirso faqaala wuxuu naxnu bikhayrin wanaag baan ku suganna iyo wasacati nicmaan kusu barwaaqo ciirtaa juglay tidhi adeerow wa anad cala allah ilaahay bay faalla ammaantay ilaahay bay ka mahad sheegatay gabadhu alxamdulilaahi bay tidhi riwaayo kale caddaysayoo naxnu fii khayri cayshin bixamd illaah u wanaagsanid baannu ku suganna allah maatane naxnu fii labanin kaiirin walaxmin kaiirin wamaain ayib bay jir badanna waanu haysannaa hilib badanna waanu haysannaa biyo macaanna waan cabnaa maxaa naga maqan bay jir biyo macaanna ceelka sint bay ka cabbaan hilibna waa ugaadhsadaanoo dareerinka goodarkiiyo baciidka isla dhacaan xaynta wixii ka irmaanna yaabiskay iskaga dakhraan maxaa ka maqan alxamdulilaahi laakiin aafasheeg bay tii hore ahayd maxay waa gabadh falxada gabadha tii horena bacaw bay ahayd faqaala wuxuu ihi maa طacaamukum raashinkiinni muxuu yh maxaad calfataan qaala waxay tahi allaxmu hilib qaala wuxuu uhi famaa sharaabukum cabitaankiinnu iyo caanihiinnu muxuu yahay qaala waxay tahi almaau biyaan helaa qaala ibraahim wuxuu uhi allahuma baarik lahum fi اllaxmi wاlmaa ilaahu hilibka ay cunaan iyo biyaha u barakee waa duca nabi katag waalid weeye la imtixaana weliba maxaa waa nabi safar dheer ku yimid sadada ka muuqato la imtixaano imtixaan ku jira qalbigu madhanyaho ilmihiisii iyo hooy xaaskiisii laga dhaqaajiyey ducadiisi waa la aqbalayaa dhan walbaa loo aqbalaya qaala nabinagu wuxuu idhi walam yakun lahum yowmaidin maalinka ayadaa ma aysan haysanin haajari iyo wiilkeedu cafwan ismaaciil iyo xaaskiisu xabun wax badar masego maysan haysanin walow kaana lahum hadday badar iyo haysan lahaayeen reer mako maalinka dacaa lahum fii ugu ducayn lahaa ibraahiim qaala wuxuu ihi suubanuhu cafwan laa ykhlu calayhima axadu bغayri makata ila lam yuwaafiqah waa qaacida ilaa aminkan jirta nairobi ku fiiriya fahumaa biyo iyo hilib laa yakhlu calayhima axadu axad kuma keliyaysto biayri makata maka meelanka ilaa lam yuwaaisma waafaqaan biyo iyo hilib keligii ruuxii baad ka dhigta meelaan maka ka ahayn calooshaa loo dhaafaayo waad eedi xawnaad ka qaadi waad ku rafaadi gaaskaa kugu dilaaci dhasantariyaad ka qaadi dacardhig baa kugu dhe marmar waa loogelaya laakiin haddaad biyo iyo hadib keliya meelaan makaan calaf ka dhigato ma abadan waad ku noolaan kartaa aan iyo hilibo xataa marka hore isqooma hadday kugu keliyaystaan waxba ku yeeli maaga dambe caloosh waa la qabsan laakiin biyo iyo hilib keliya waad eedaysaa meel aan maka ka ahayn xaggee ka timid hawshu waa ducadii ibraahim ilaah u barakay hilibkiiyo biyahagu ilaa lam yuwaafiqaahu isma waafaqaanoo islama qabsadaan riwaaya kala cadaysay ilaa ishtakaa minhu buu nabigu hi wuu ka sheegtaa ruux kaa hor imaan waa isdiidi bidahuur baa kugu waa kugu dhacaay wa fii riwaayatin riwaayo kale xadiidka uu leeyahay riwaayo intayna ka tegin intaa hore waatna caalaa markay ammaantay oo ilaahay ka mahad sheegatay y wuxuu ku yidhi ismaaciil yo ismaaciil wuxuu ku yidhi cafwan intaan riwaaya damboona gaadhin baa yaa iman doonta taasaynu ku sharxayna wa fii riwaayatin fa jaaa waxaa yimid waa yimid ibraahiim faqal wuxu ayna ismaaciilu ismaaciil away faqaala imratu waxay tii dahaba yasiidu waa tegay noo soo ugaadhinaya faqaala imraatu waxay tii gabadhi dambe alaa tanzilu maad soo degtid ibraahiimow mataqaana hadda oday waayelo de adeerkeedun bay waragtaa wa tashraba soo waxaanu calfanno biyahana wax ka cab hilibkana waxbal ka taabo qaala wuxuu uhi wamaa acaamukum wamaa sharaabukum baadkiinni biyihiinnu maxay yihiin qaala waxay tii wa sharaabuna almaa raashinka iyagu waa hilib cabitaanka iyaguna waa biyo qaala wuxuu ihi allahuma baarik lahum fii acaamihim wa sharaabihim alla u barakee raashiinkoodii iyo biyahooda qaala ibn cabaas wuxuu ihi faqaala abulqaasim sal اllah alay slm wuxuu idhi barakatu dacwati ibraahim ibraahim baryadiisii baryadaa barakadeedi weeye in biyaha iyo hilibku maka haddaad joogto aysan isqoomin oo waxba aadan ku noqonayn haddaba tijaabiya xataa kalluun haddaad cunto kadhegto ood caana ka daba cabto maka waxba ku noqon mayso waqad jarabtuhu nairobi haddaan hadda anugu hilib kalluun ku cuno oon koob shaah cadays ka daba cabo malagay baa galay laakiin maka hawshada hawl kala weeye dacwati ibraahim calayhi الsalaaة wasalaam allahuma marka inay aad u kulasho dhib kala jiraba mooye qaal wuxuu hi nabigu qaal ibraahim wuxuu hi faidaa jaaa zawjuki ninkaadii markuu yimaado gabadhii ahay faqra'i calayhi salaam igu salaam wamuriihi waxaad far yuhabitu catabata baabii ha adkeeyo kadinkiisa yuusan sii daynin gabadha ku fara adayg ku khamaadin waa gabadh fiicane caji ibraahim ku leeyay wiilkiisa jaa ismaaciilu ismaaciil markuu yimid qaala wuxuu hi hal min axad wuu dareemay meeshun aabbihi yimid axad ma idin yimid qaal waxay ti nacam waxaa noo yimi ataanaa shaykhun xasan lhaya u firsay u tilmaantay nin odayoo waayila ah noo yimidoo waa boqol iyo labaatan boqol iyo soddonbu marka ibraahim maraya waayeel wey xasan lhay-ati baxaali wanaagsan labis wanaagsan suuro wanaagsan wa asnad calayh فsألنيi canka waa i kaa weydiiyey faahbartu waxaan u sheegay waxaad ku maqantahay fasaأlnii wuxuu kaloo i weydiiyey kayfa caishuna noloshaydu waxay tahay faahbartu أna bkhayr inaan wanaagsannahay baan u sheegay qaal wuxuu ihi fawsaaki bishay wax miyuu kuu dardaarmay waa yahay qaal nacan bay tidhi yaqra'u calayka الsalaam wuu ku soo salaamay wayaqra'u wayaأmurak wuxuuna ku farayay an tuhabita catabata baabik inaad adkayso albaabkaada kadinkiisa dhakawga inaad ku dhegto fainahaa salaaxu lmanzili fii riwaaya fainahaa catabadaasi salaaxu lmanzili gurigaada wanaaggiisa wixii bili lahaa weeye kufar adeeg buu ku yidhi catabata baabika qaala wuxuu idhi ismaaciil abika aabbahay wa anti alcataba warku waa caddaan hadda gabadha hore oma sheegiine waa adiga waxay farayaanbu ku gaabsada moogta fur buu catabadugu adiga muusan ku cadayn riwaayada hore wa anti alcataba kadinka la sheegina waa adiga amarani wuxuu i faray aabbahay an umsikaki inaan ku haysto yacnii inaanan ku furin oo kugu far adaygo riwaayad kale markawalaqad kunti calaya kariima waqad isdadta calaya karaamatan fawalad liismaaciila cashrata dukuur markaa gabadhi barakaysnayd wuxuu idhi horaanba agtida qaali baad ku ahayd aabbahay hadduu ku ammaanoo ku amray inaan aanan noolo kuga qaybsadana karaamiyo wanaag baad sii kororsatay ilah baa u barakeeyey toban wiilo xidhiidha u dhashay ismaaciil toban xidhiidh ah oo ragay u dhashay gabadhaa dambe oo meesha carab ka farcantay laandheeraha adduunka qabsaday halkaasuu ka yimid uma labia canhum maa sha intii ilaahay u qadaray buu ka maqnaa uma jaءa waa yimid bacda dalika xilligaa kadib buu ibraahim soo noqday wa ismaaciiluna yabri uu baalahayo nablan lahu leeb uu soo diyaarsaday leeb uu soo diyaarsaday ismaaciilo geed la hoos fadhiya oo baalahayo leebkii baarrimo ku wareejinaya taxta dawxatin geed hoosti qariiban u dhow min zamsam ceelka zamsam ayuu ibraahim soo noqday falamma ra'aahu markuu arkay qaama ilayhi waa uu istaagay ismaaciil baa u istaagay aabbihii fa sanacaa waxay sameeyeen kamaa yasnacu alwaalidu bilwaladi sida waalidku ilmihiisa ugu salaamoo kale walwaladuna bilwaalidi ilmuhuna waalidkii uu ku sameey waa isqoroqoraysteen waa isdhunkadeen waa issalaameen waa isku ooyeen riwaayo kale isku ooyeen weliba ilaa geedihii iyo dhirtii iyo qawyihii o dhanba la baroorteen qaala wuxuu ibraahim yaa ismaaciil ismaaciilow ina allaha amaranii biamrin talow haddana ma amarkii hallayskowracaa kii hore ilahay baa ka badbaadiyey amarkuu rabbigay faray qaal wuxuu ihi ismaaciil maba barbarinba hadde asagoo yar wiilkii hallay gowraco ogolaaday miya amar kale hor istaagaya qaal wuxuu ihi fasnac samee aabbow amaraka rabbuka rabbigaag wuxuu ku faray samee qaal wuxuui wa tuciinunii bay ugu kaalmayn amarkaa inaan fuuliyo qaalan wa uciinuka waa kugu kaalmaynaya qaala wuxuu ihi faina allaha amaranii an abniya baytan haahuna ilahay wuxuu faray halkaa inaan masjid ka dhiso wa ashaara wuxuu ibraahim farta ku fiiqay ilaa akamatin kudumbuur iyo taag iyo dalcad murtaficatin soo taagan xilligaa iyada ah ibraahim boqol inuu jiray baa la sheegaa riwaayadka qaarkood riwaayadna bay sheegayaan laakiin ismaaciil waxay isku waafaqeen soddon jir baa marka ayada marka beydka la dhisahayay soddon buu ismaaciil xidhay laanna xilliguu guursaday buu labaatan jir ahaa guurkii hore ibraahim ama boqol ha jiro ama ka badnaadee waayeel wey calaa maa xawlaha murtaficatin ka sarrayso ka taagan calaa maa dhulka agaarkeeda u dhowaa ka sarraysay ka madax taagay facinda dalika meesha agteeda yay rafaca alqawaacida min albeyt tiirarkii iyo asaaskii beytkii kor u soo qaaday ibraahim iyo ismaaciil fajacala ismaaciil wuxuu gudogalay yaatii inuu keenaya bilxijaarati dhagaxyaasha uu keenaya wixii dhagax lagu dhisalaaba asagu keenaya injineerna waxaa ka ah beyt kale ibraahim baa dhisaya ciidanka soo daldalaya shaqaaluna waa ismaaciil weliya aabbihii laba nabi wa ibraahim yabni uu dhisay xataa ida irtafaca albinaau markuu dhismihii uu fogaado dheeraaday oo citaalkii ibraahim dhaafay jaaa bi hada alxajari maqaam ibrahimkaad u taqaana hadda sumada arag lugu ibrahim ay ku sawiran yihiin jaaa bi hada alxajari dhagaxanu la yimid fawadacahu lahu ismaaciil baa u dhigay aabbihii faqaama cali ibrahim baa ku istaagay dhagaxanu soo qaaday aad u weyn waagii hore intuu haddee la jijabiye wax yar baa ka soo hadha muraayid lagawa aragteene labaatan iyo soddon nin baa qaadaysatay culayskiisa ismaaciil keligii baa soo qaaday oo ajiyaadeen intuu ka soo qaaday halkaa u dhigay ibraahim baa ku istaago ku dhisahayey beytka ilaahay wahuwa yabni asagoo dhisayu ku dul istaaga waa ismaaciilu yunaawiluhu lxijaara dhagaxyo u dhiibayey wahumaa yaquulaani xilligaa ay kaxbada dhisahayaan iyo beytkana waxay lahaayeen rabbana taqabal mina inaka antawaa cibaade ilan ilahu naga aqbal adiga addoommaha ajiibo maqla xaggana ogaal iyo xogba ay kugu dhan wa fii riwaayatin xilligaasa haddana xajul aswadkana la keenay oo nebiyulahi ibraahim loo keenay markii duufaanku u dhacay dhagaxa waa la qaaday xirkaa la geeyey markaa uu dhisay baa la soo celiyey <clears throat> meel hindiya ka ah lagu geeyena waa la sheegaa laakiin dhagax jannada laga keenay buu ahaaye marka duufaan u dhacay waa la qaaday kadibna waa la soo celiyey wa fii riwaayatin gaaloo dhan hadda wax hadda qolyaha sayniska iyo dhagaxyaha iyo waxaa ka shaqeeya jolojiista waxay isku waafaqeen dhagaxaan xajirul aswad dhagax lamid adduunkuna soo colin dhagaxa lamida adduunka ma yaal xaggey ka keenayaan jana laga keenay wa fii riwaayatin ina ibraahiima intaasoo goor bay hadda isku dayan xadaan oo jabsadaan waa dhoweyd qayb bay ka jabta qolo maraykan kuwa naasa qayb bay ka jabiyeen waagayna gumaysanayeen gumaysiga hadda u dambeeyey ay ku baabi'iyeen meelba ay ka shaqaysanayeen way haystaan intay baadheen bay damceen inay meel kasta ka raadiyeen adduun ka soo waaye qolyo qaraamida waa la tegey dhagax jannada ka yimid weeye aakharna nin walba uu tegey salaamayn ugu marati kici doona ina ibraahiima kharaja biismaaciilu la baxay wa um umm, umm ismaaciilu la tegey macahum shannatun waxaa ay sitinoo la socda shannatun sibraar weeye fiiha maaun biyo ay ku jiraan fa jacala umma ismaaciil hooyadii waxay guda gashay tashrabu min ashannati sibraarka inay biyihii ka cabayso fayadiru labanuha naaskeeduna markaa uu dararayo caana yeelanayay calaa sabiya ilmaheeda yaraaba haddii caana u yeelanaysa oo ilaahay baa biyihii ooga dhigay baad iyo biyaba ooga dhigay kadibna caana yeelanaysa xataa qadima makata ilaa u soo galay saasaa lagu soo jidmaray fawadacaha ma ismaaciil wuxuu dhigay ibraahim taxta dawxatin geed weyn hoostii uma rajaca ibraahiimu ilaa ahlihi saariya reerkiiba ku laabtay iyo tolkii fatabacatu umu ismaaciil baa ka daba tagtay xataa lamaa balaquu markay gaadheen kada'aan meesha layda buurta ama karintaas naadadhu way u dhawaaqday min waraay xagga dambey oga dhawaaqay gadaal bay kala hadashay ila wuu sii jeedaaye yaa ibraahiim ilaa man tatrukun ibraahiimow yaad nagaga tegi meeshan cidlada ah qaala ila allah alla weynaa idinku ammaansaday qaala waxay tii radiitu billaah ilaahay baan raalli ahay yaqiinteedii iyo tawakulkeedii iimaankeedii intuu dhannabaad ku arkaysa war ilaahay ha igu hallaynine waxaa la yidhi ritiga dabroo ilaahay tala saaree maxaa nagaga tegay wadaad soomaali aad tahay maxay ilallah biilkii xaqa alla ku oo xaqa qaybi oo annaga inna la joog inna la jooga saara maxay tahay abadan ama rabi weeye halkaa fadhi ilaahay ku raali noqo way ka faaiide farajacad waa noqota markuu radiitu bila ay tidhi wa jacala gashay tashrabu min ashinnati inay sibraarkii wax ka cabayso shinna iyo shannaba waa la yidhahdaa wayaduru labanuha calaa sabiyiha naaskeedina u dararayo oo ilmaheeda u dararayo xataa lama faniya almaaw biyuhu markay dhammaadeen qaala waxay tidhi istiri nafteeda la hadlaysaaye low dahabtu haddaan tegi lahaa fa nadartu aan eegi lahaa aan meelaha soo beeqaindhaindhayn lahaa lacallii waxaa laga yaabaa uxisu inaan la kulmoon helo axadan aadame qaala wuxuu idhi saxaabigii nabigu fadahabad waa tagtay fasacidat isafaa buurta safay kortay fa nadarat hareerahay eegtay wa nadarad waana fiirisay oo weliba intay uun fiirisay ma dhaqan xaggii xaggay fiirisay cabaar bay weliba ay meel walba eegayso dhuganaysa hal tuxisu axadan inay ruuxun dareento shanqar iyo wuxuunu baxo raad iyo shabaq falam tuxisa axadan axadna maysan dareemin wax ay heshay ma jiro falamaa balaqat ilwaadi togi ma aha ee agmare waa kii u dhexeeyey safa iyo marwo hadda soo sheegnay markay farqi soo gaadhay meeshii dagaan dega ahayd way oroday wa aatat ilmarwa buurtii marway kortay haddana wa facala daalika sidaa waxay samaysay ashwaatan dhowr wareeg oo toddoba ah uma qaala waxay tidhi haddaba dhowr wareeg baydhowr saddex iyo laba waxay noqotoba low dahabtu haddaan tegi lahaa oo fa nadartu maa facala asabiy dhowr goor oroday bay haddana fiirisay bal ilmihii inu naf baxay iyo in kale fadahabad waa tagtay fanadarad way eegtay ilmihii faidaa huwa calaa xaali sidiisiibuu u rafanaya oo isu sujiidaya oo u liitaa oon iyo kaanahu aad moodo yanshaqu inuu gurmahayo lilmowti naftiisa ay gurmayso yanshaqu waa markay neeftu kaa gurmayso oo weliba inaad suuxdo aad ku siganayso neeftiisibaa gurmayso sida asagoo naf baxaaya falam tuqirahaa nafsuha nafteediibaa ka yeeli weyd inay ag joogto hooyadda ma dhowri karta ilma soo u nafbaxaaye faqaala waxay tihi low dahabtu haddana haddaan tegi laha fanadartu aan soo egi laha dad ba inaan inaan ruux helaaba laga yaabay uma fadahad waa tagtay nafti baa dhihi bal meelaha soo orod waxaa naf orod bay kugu aamintahay xun la kulanto ilmihii ma dul fadhii karto nafbaxaashiisi iyo xanuunkiisii baa dhibaya markay xagga tagtan waxba soo arki mayso fadahabad waa tagtay fasacidat isafa bay haddana kortay fanadarad waa egtay wanadarad ishi bay celisay falam tuxisa axada daymadii ay wareejisa axadna maysa helin xataa ay dhammaystirtay sii socdii soo socod sabcan toddobo ku dhammaatay marwo uma qaalad waxay tidhi low dahabtu haddaan tegi oo fanadartu aan egi lahaa maa facala wuxuu sameeyey yani nafbaxay inuu nool yahay markaa dambe markay marka la kulmayso malagi faidaa hiya bisawtin dhawaq baa cirka ka yeedhaya faqaala waxay tidhi aqif noo gargaar in kaana cindaka khayrun haddii wuxuun khayra ruuxadan hadlahayoe noolow haddii aad wax natari karto natar bayt faidaa jibriilu waaba jibriil faqaala bicaqibihi facala bicaqibihi cidhibtiisu wuxuu ku sameeyey hakada cidhibtibu sidaa ugu dhufta dhulka awood malag weeya hadde amar ku socota buuroo dhan baa cadhadga laga dhigahaya waamaza wuxuu ku dhuftoo ku gujiyey bicaqibihi cidhibtiisii calaaradu dhulka ku riixay fambaaqa almaau bihi baa soo burqadoo soo bataacay fadahishat taxfinu inay hoobinayso yani inay biyihii celcelinayso ama taxfinu ay qaadayso biyihii ay gacanta ku qaadayso wadakara alxadiia xadiidkii buu sheegay riwaayadan biuulihi rawaahu lbukhaari ba xadidka wariya bihada riwaayaati kullaha baa ku wariya riwaayadka aan soo sheegay ee dhowrka riwaayaa saddex riwaaya sheekhu inoo sheegay buu ku wariyaa laba meelood kala duwan adawxatu ashajaratu lkabiir dawxadu waa geedka weyn qowlu uu yihi faqafaana ay wallaa wuu ismajiiray wey wاljariyuna alrasuulu wasaw huwa alajiiru sida sawaabkana waa ninka qowsaarka ah rasuul waa iska noqon karaa hadde ajiirkii baa la diri karaa soo maha wa alfa macnaha waxaa wey wajada wuxuu helo oo ku beegmay qowlu uu yidhi yanshaquna ee yashhaqu uu neef gurayo weeye وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول alkamatu dabanyuluqdu ama likuhu min almanni mannigii lagu soo dejiyey ee lagu irsaaqay reer banu israa'iil buu ka mid yahay kamadu waa baalka aan dhihi jiray likaha likaan odhan jiray markuu ingege oo dhammaaday dhulka uu ku hadha barihiisi weyneydna dabanyuluq baan dhahnaa likaha qaybtiisa horaa la isticmaalo oo daawo ah bunkada hoose dabanyuluqdana jariir fiicanoo macaan bayladoo caanaha lagu cunaa lagu darsada waabaa la karsadaa aabbaha iska siin maysid macaankeeda marka caanaha lagu kariyo howlaha waa la yaqaanaa likahaas iyo dabayuluhu waxay u qaateen baalkii aan barkin dhur waa jiray dadka qaarkoodna qaybo ka mida ah ay dooro dhuro u yaqaanaan beertukii bay ku khaldeen qolyo waxaaso dhan lama yidhahdaa kama lama yidhahda kama waa likihi lika soo ma alkamatu min alman ninkaan aqoonina hadda asaga cirka roobkoog alkamatu likuhu min almanni wixii saaqada rabbi cirka ka keeni maxaa yeelay dhulkaasu ka soo baxaa roob buu sugaa idan bini ma abuuro cid abuurta ma jirto dhulka allah u qaybiya meelaha suubaanku inta badanna laga helaa dibirka kumaba garanhayo ma aqaan haddi subaanu baan ku arki jiray waa maa u likaha biyihiisa marka la majuujiyena shifaaun lilcayni isha qumayga layskaga daaweeyaa indha xanuunkana waa layskaga daaweeyaa shifaaun lilcayn shifaaun min alcayn waa riwaayo kale labada iloodba waa lagu daaweeyaa qumayga caacinka ishiise kula dhigayna waa layskaga daaweeyaa hee indhaha xanuunka kaaga dhacana hilibxunkuu guraa isha wuu saafi gareeyaa weliba indha damigu yidoo la beelay baa ilaahay ku caafiya haddii si fiican loo isticmaalo muttafaqun calayh qaabka u wanaagsan loo isticmaalo waxaa waa in likahaya laysku daro geedka imidka la yidhaahdo dhagaxa imidka la yidhahdo lagu indhakuusho labadaasaa laysku riqaya laysku riqayaa kadibna waad ku indhakuulan habeenkii baad ku seexan dhalxan badan hilibxun badan indhaha warriq buu ka dhigayaa nadiif araggana wuu xoojiyaa indhaha tagana wuu soo celiyaa hadduusan dhimanin xididka nuurka uusan dhimanin oo waxaa ku haya caad iyo xoob iyo hilibxun iyo egfashin kaleo ishu u dhimatay ama dhiigkar dhaawacay uu yahay oo laakiin xiidka nuurka uu nool yahay alimaam nawowi xataa wuxuu ka sheekeeyey nin asaga sheekhiisaoo la odhan jiray kamaaluddiin la odhan jiray ibni cabdilaahi dimishqi oo nin caalim oo weliba saalixabaa ah indhabele damug waagii dambeu xadiidka maqlay xadiidku isku daaweeyey indhihiisiba u soo noqday iyagoo sidii ka xoog badan iyagoo sidii abu hurayra tirmida ku marteen addoon uu lahaabaa indho beeshay dhowr kamo intuu keeno isku daraybu biyo ka midha wgu indha kuuli jiray waaba damufaya bay noqotay baal aad qiimo badan weeye qolya hadda mucaalijiintii jinka daba dhigtayna waxay sheegeen caayankan in lagu daaweeyo oo xadiidku waa maauhaa shifaaun lilcayni ishaasi labadiiba waa kuu noqonaysa waa laba isidkoole isha qumayga iyo qumayga ama insi ha noqdo ama jin ha noqdo ila ishu labadu ka timaadahay ama indha xanuunkii caadiga ahaa متفق عليه والله سبحانه وتعالى أعلم